alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo helnay kitaabu taqriib lilimaam اnawowiy raximah اllahu tacaala altaqriib wاltaysiir limacrifati sunan اlbashiir الnadiir muqadamadii waxaan ka soo hadalnay muqadamadii iyo waxaan ka soo hadalnay xadd اlxadiidi صaxiix xadiidka saxeixa tacriifkiisa ama shuruudiisa shan shardi ee macruufan usoo sheegnay oo saddex ay tahay shuruud iijaabiya wujuudi ah in la helan la rabo labana ay tahay shuruud salbi ah cadamu shuduudka iyo cadamulcillaha shuruud salbi ah weeyaan saddexda kalena shuruud wujuudiya in la helo la rabo wuxuu leeyahay marka mualifka raximah اllah wاlmukhtaaru anahu laa yujzamu fii isnaadin anahu asaxu اlasaniidi muطlaqa wاlmukhtaaru sida la doortay annahu laa yujzamu la goyn maayo oo lama jasminayo fii isnaadin isnaad yacnii lagu jasmin maayo dhexdiisa annahu isagu asaxu lasaniidi inuu yahay asaaniidda ka ugu saxiixnimada badan muطlaqan si duuduub ah masalada wuxuu soo hormariyey marka hore sida yacnii raajixa oo xoogga badan wuxuuna tilmaamay sida la doortay inay sidaa tahay isnaad min alasaaniid inaan la dhahaynin asaxu alasaaniid weeyaan mutlaqan waxa asaaniid adduunyada jiro waxaa ugu saxiixnimo badan sanadka hebel iyo hebel lama dhihi karuu yidhi inaan la jasminin sidaasaa wanaagsan si mutlaqa aan markaa loo jasminin mudlaqan markuu leeyahay waxaa u ishaarayaa marka iyadoon muطlaq ahayn in la jasmin karo oo markaa iyada eh, muqayad iyadoo ah inay bannaan tahay oo haddii la taqyiidiyo oo la yidhaahdo asaaniidda beledka hebel isnaadkaasaa ugu asaxsan ama asaaniidda ka imaanaysa saxaabi fulaan kaasaa ugu asaxsan iyadoo ay bannaan tahay middaasi ayb ee midda uu diidaayo iqlaaqa in la yidhaahdo sideedaba iyadoo daysan iyo duduub iyadoo ah asaaniidda kaas iyo kaas ayaa ugu asaxsan in la yidhaahdo sidaas u diidaya marka waalmuqhtaaru sida la doortay annahu laa yujzamu shaaniga iyo xaalku inuu yahay laa yujzamu inaan la jasminaynin fii isnaadin isnaad dhexdii inaan lagu jasminaynin annahu isnaadkaasi asaxulasaniidi inuu yahay asaaniidka u asax saxiixnimada badan mutlaqan si duuduub ah waqiila waxaa la yidhi markii uu mukhtaarkii qowlkii mukhtaarka ahaa sheegay wixii ka baxayuu sheegayaa marka waqiila waxaa la yidhi asaxuhaa asaxulasaniidi asaaniidda ka ugu saxiixnimada badan aلzuhriyu can saalimin can ibni cumar weeyaan asaxuhaa asaxulasaniidi asaaniidda ka ugu saxiixnimada badan aلzuhriyu weeyaan can saalimin uu ka warinayo can abiihi uu ka warinayo saalimna aabbihi sidaasna marka waxaa wato alimaam axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu raahuya iyagu waxay dhaheen asaxu اlasaniid aلzuhriyu can saalim can ibni cumar wa qiila waxaa la yidhi qowlkan marka waxaa loo yidhi oo xaggiisa laga yidhi oo uu u sugnaaday dambe cali bnu اlmadini iyo camr bnu caliyin alfallaas oo labadaba min shuyuukhi اlbukhaari wa qiila waxaa la yidhi ibnu siriina ibnu siriin can cabiidata can caliyin marka cali bnu lmadini iyo camr bnu caliyin alfallaasa sidaa dheheen oo iyagu ibnu siriin markuu werinayo ka werinayo can cabiida wahuwa cabiidatu bnu camrin aلsalmaaniy cabiida waa bifatxi اlcayn cubayda ma ah waa cabiida cabiidata bni camrin asalamaaniy can caliyinna uu ka warinayo isaguna kaasaa ugu asaxsanay dhaheen qoladaas wa qiila waxaa la yidhi ibnu maciinha iskale marka midaan hadalkan wa qiila waxaa la yidhi alacmashu asaxulasaniidi asaaniidkan ugu saxnimada badan silsilada waxaa weeyaan alacmashu can ibraahiim can calqama can ibni mascuud alacmash sulaymaan bnu mihraan alkaahiliyu ayaa la yidhaahdaa muqri'na waa ahay muxadina waa ahaa tafsiirkana waxbuu ku leeyahay can ibraahiima isagoo ka warinaya marka ibraahim ibraahim alnaqaci ibraahim bn yaziid alnaqaci abu cimraan alkuufi can calqama isagoona calqamata bnu qays alnaqaci ayuu ka warinaya tilmiid ibni mascuud ayb aadowna u shabahay ibni mascuud hadyiga iyo toosnaanta iyo saasaa la yidhi can ibni mascuudin calqamahana uu ka warinayo sidaana marka ibnu maciin ayaa yidhi isagu wa qiila waxaa la yidhi aلzuhriyu can caliyi bn اlxusayn can abiihi oo xusein bin cali ah can caliyin oo cali bn abi aalib radi allahu canhu ah asaxulasaniidi kaas baa lagu sheegay cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani ayaa sidaa yidhi ayb iyo hayrkiis ayb الزهري عن علي بن الحuسين waa زين الcاaبدين علي بن الحuسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه oo الxuسين بن علي بن أبي طالب صxaabigii oo nbiga wiilka awowga u ahaana ahaa can caliyinna uu ka warinaa sana aabbihi oo haddii marka yani suyuudaysa wuxuu ku qaydaa waa haddii inta ka horaysa ou ansaxo caligaas dadka ka warinaya hadday yani sanadkooda ou nadiif noqdo wuxuuna sidaa ugu qayday kuwa kaleba waa loo shardiyaa sidaasna kani wuxuu saas ugu qayday shiicada ayaa iyagu naqli beenbeena intay keenaan ayay u saariyaan aalubeytka oo intay yidhaahdaan fulaan can jacfar saadiq can aabaa'ihi iyo aad qaalib ugu ah marka haddii uu ansaxo waayo cali bn lxusein dariiqa lagu gaarayo hadduu saxiix noqdo waayo wixii cali bn lxusein ka dambeeya asaxulasaniid ah marka ayb waqiila waxaa la yidhi waqiila waxaa la yidhi maalikun can naaficin can ibni cumar sidaana waa la yidhi qowlkan marka alimaam اlbukhaari baa iska leh qowlkan alimaam اlbukhaari ayaa isagu iska leh oo isagu wuxuu yidhi asaxuhaa asaxul asaaniidi asaaniidda ka ugu saxixnimada badan maalikun can naaficin weeyaan yani sanadu maalik can naafic can ibni cumar facalaa haadaa qowlkan korkiis qiila waxaa la yidhi ashaaficiyu qiila waxaa la yidhi asaxul asaaniidi ashaaficiyu can maalikin can naaficin can ibni cumar oo shaafici baa lagu daray isla sanadkan maalik can naafic can ibni cumar yaa waxaa lagu daray shaafici ayb marka uu ka warinaayo imaamu maalik ayb ahlu xadiidkiina dhammaantood wuxuu leeyahay sakhaawi waxay ku ijmaaceen calaa ana shaaficiya ajallu asxaabi مالك maalik asxaabtiisa shaafici baa ugu weynaa saa darteed marka muwada'a ragga ka qaadayna waa ka mid ahaa oo ka isaga marka xagga fiqhigana labadooduba waa laba imaam oo waaweyn oo a'immada fiqhiga yani la raaco ee matbuuciinta ah ayaa isaga markaa uu ka mid yahay ayay ka mid yihiin labaduba nacam oo silsiladan marka alimaamu albukhaari baa waxaa lagu daray imaamu shaafici baa xagga hore looga daray ayb taasi isaga marka wuxuu uga baxay asaxul asaniid waxyaabihii la dhahayay waxaa kaloo sidoo kale lagu daray imaam axmed laftirkiisa marka uu werinayo alimaam axmed ibnu xambal marka uu imaamu shaafici ka werinayana waa lagu daray oo xaafid alcalaa'i ayaa haleeshiiyey ayb iyaguna culamaulxadiida waxay isku itifaaqeen shaafici dadkii ka qaatay cilmiga ka qaaday inuu ugu weyn yahay axmed bin xambal imaamu ahli sunna axmed bin xambal isaguna markaa afarta aimuu ka mid yahay haddana marka sanadkii axmed can ishaaficiyi can maalikin can naafic can ibni cumar waa sanad aad u sarreeyay leeyahay silsiladaa marka alxaafid alcalaa'i baa haleeshiiyey imaamu shaaficina waxaa haleeshiiyey cabdulqaahir albaqdaadi abu mansuur atamiimi ayb kuwaasay marka sheegeen ayb masaladaa marka isaga halkaas uga tegey oo ku saabsan asaxul asaaniidi marka wuxuuna doortay asaxul asaaniidi mutlaqan inaan la jasminin laakiin iyadoo muqayada way bannaantahay iyadoo muqayadana waxaa ka mida maalan in la yidhaahdo asaxul asaaniidi can caaisha hishaam bnu curwa can abiihi can caaisha oo kale asaxul asaaniidi can caliyin aلzuhriyu can cabiida can caliyin sidaas in loo qaydo mar walba oo qayd la saharo oo la yidhaahdo saxaabigii hebel asaaniidda ka timaado sanadkaasaa ugu asaxsan beledka hebel asaaniidda ka timaado kan baa ugu asaxsan oo ay bannaan tahay iyada waana fiican tahay laakiin iyadoo mutlaqa waa waxa uu diidan yahay uu leeyahay in la jasmiya waa laga fiican yahay haddana culummadu marka ay faa'iide kama marna mas'aladan waa laga fiican yahay uu leeyahay faa'iide kama marna oo faa'iidada ku jirtaabaa waxay tahay sanadkii lagu sheegay <clears throat> sanadkan lagu sheegay asaxu اlasaniid sanadkan lagu tilmaamay amase lagu sheegay cinda tacaarud markay axaadiidta iska hor yimaadaan waa ku anficaysaa adiga marka oo cinda tacaarud markay axaadiid iska hor timaado mas'ale fiqiya la baxinaayo oo mas'aladii halkanna xadiid ku soo aroora qoladanna xadiid deliishato waxyaabaha wax lagu kala rajaxa waxaa ka mid a xadiidkii asaxu اlasaniid oo ku soo arooray xadiidkii asaxul asaaniid uu ku soo arooray uu ka raajaxsanaanayaa midkii aan ku imaanin asaxul faa'iidada marka taas waayo ogow ibnu xajarka waad arkaysaa fatxulbaariga isagoo mararka qaar sidaa wax ku rajaxay oo wuxuu ku leeyahay masalada waxaa ku soo arooray sidaa iyo sidaa xadiidkaa iyo xadiidkaabaa ku soo arooray qoladan xadiidkaa iyo xadiidkaasay deliishadeen war raajixu qowlkan baa raajixa lianna xadiidkiisu wuxuu ku yimid nuskho ama sanad asaxul asaaniid lagu sheegay adiga marka taasi ku faa'iideyni ayb ahaaniyatu mas'alada labaad oo ka mida min masaa'ili alxadiid asaxiix awalu musanafin musanafkan ugu horeeyo kitaab la alifay kan ugu horeeyo fi saxiixina laga alifo laga sanifay saxiixa saxiixi bay almujaradi la dhartiray oo laga dhartiray aqwaal kale iyo daciif iyo laga dhartira waxaasoo dhan ayb markaa la dhartiray ee laga dhartiray can hayrihi daciif yaa laga dhartiray iyo aqwaal ku dhex jirto mawquufaad iyo mursalaad iyo waxyaabaha yaa laga dhartiray awalu musanafin musanaf la alifo ka ugu horeeyey oo ka ugu horeeya fi saxiixi laga alifo saxiixda almujaradi la dhartiray ee daciif laga dhartiray hayrkii saxiixulbukhaariyi weeyaan bukhaari saxiixiisii kaasaa ugu horreeyey uma muslimin uma saxiixu muslimin baa ku xigo wahumaa labadaas kitaabna saxiixulbukhaariga iyo saxiixu muslimka asaxulkutubi kutub kuwa ugu saxiixnimada badan waa bacda alqur'aani qur'aanka ka gadaale qur'aanka kadib waalbukhaariyu bukhaarina asaxuhumaa labadaas saxiixka ugu saxiixnimada badan wa akharuhumaa ugu badan fawaa'ida xagga faa'iidooyinkana ugu badan waqiila waxaa layidhi muslimu muslim asaxu isagaa yacnii ugu saxiixnimo badan sidaana waa layidhi wasawaabu lwalu sawaabkuna waa sida hore kitaab saxiix keligiis laga alifo bukhaari baa ugu horreeyey ku leeyahay alimaam albukhaari hortiis kutub waa alifnaydoo waxaa alifnaa muwada'a maalik imaamu shaaficina waatii uu yidhi maa taxta adiimi samaa'i yacnii samada eh, hoosteeda ma jira kitaab la alifay oo ka saxiixnimo badan ee muwadaca laakiin hadalkan wuxuu yidhi qabla saxiixi اlbukhaari saasay culimmadu ku xambaarayaan muwadaca maalig axaadiidta ku jirtaa saxiix way tahay haddana laakiin baabka uu isagu ka hadlayo iyo muwadaca isma leh alimaamu nawowi baabku ka hadlayo oo alimaamu nawowi wuxuu ku leeyahay xadiid saxiixa oo mujarad ah laakiin alimaam maalig muwadi'iisa waxaa ku badan Eh, oo isagu markaa ma uunan shardisanin inuu mawsuulaadka keliya werinayo balaaqaad ayaa ku jiro kuwa uwa balaqadii dhahayo waxaa ku jiro aqwaalu ahlilmadiina reer madiina wararkoodaa ku jiro oo isagu yacnii agtiisa xujo ka ah waxaa ku jirto mursalaad xadiidka mursalkaa isagu waa xujaystaa marka isagu wuxuu ixtijaajayaaba mursalkii iyo camalu ahlilmadiina iyo balaaqaad iyo waxbuu ku qoray kitaabkiisa mana uunan kala bixinninoo kaasa ii shardi ma uunan dhihin laakiin alimaamu albukhaari isagu wuxuu shardiyey axaadiid mutasilaada inuu keeno asaaniiddooda isaga uu iska bilaabayo ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saxiixna inay ahaatana waa shardistay ayb marka maadaama muwaqu ay ka buuxaan hayru saxiix oo maraasiil iyo waxlamida ah ay ka buuxaan yaan iyaga loogu darinba xataa ummahatu sita laguma darin muwaa'a isagoo haddana ummahatu sitaa qaar badanoo ka mida ah ka saxiixnimo badanba axaadiistiisa marka la fiiriyo laakiin sababta celisa isagu waxay tahay waa sidaas wuxuu isku daray aqwaalu ahlulmadiina iyo mursalkii oo isaga agtiisa xujo ka ah iyo waxyaabahaas oo dhan laguma soo aroorin kara alimaamu lbukhaari laftirkiisaba mawquufaad waa keenay haddii la yidhaahdo alimaamu bukhaari mawquufaadku wuxuu u keensadee madaahib fiqhiya inuu ku bayaaniyo ama uu ku xujaysto oo yacni madaahibta fiqhiga ikhtiyaaraadkiisa inuu deliil uga dhigo laakiin isaga yacnii kitaabka asalkiisa mursalna ma xujaysanin mawquufaadna xujo kama uunan dhiganin kitaabka asalkiisa marka labadaa kitaab baa ugu saxiix ugu asaxsan buu leeyahay kutub la alifay bacda alqur'aan saxiixulbukhaariga iyo saxiixu muslimka imaam lbukhaari baan ugu horreeyey waxaan ujeedaa imaam lbukhaari baa ugu horreeyey leeyahay saxiixiisa alimaam lbukhaari saxiixaas uu alifayna laba sababood baa loo sababayaa inuu ku alifay waa maruu sheekhiisa isxaaq ibnu raahuya ayaa uu maqlay isagoo dhahayo war axaadiidta rasuulka ee saxiixa ah haddii kitaab lagu gooni yeeli lahaa way fiicnaan lahayd isagii baa marka fikraddii ka faa'iidaystay fikraddii ayuu qaatay waana ka midho dhaliyey ayb mar kalena wuxuu ku riyooday alimaam albukhaari isagoo markaa nebiga calayh salaatu wasalaam buu ku riyooday isagoo hortiisa uu yahay oo marisaga markaa uu yacnii babis uu haysto ee markaa nebigu uu sidaa u babinayo waxaana loogu fasiray inuu sunnadiisa iyo aqwaashiisa iyo inuu aad u ilaalin doono beenta uu ka ilaalin doono ayb tiina iyada marka waxay ku bixisay inuu dadaalo oo saxeixan marka uu alifo ayb labadaas sabab baa marka bukhaarigii markaa tasniifkiisa sabab u ahayd ayb isagaana ugu horreeyey marka wax saxiix u jarido marka kitaabka alimaam albukhaari ee saxiixa ah isaga marka wuxuu ku saabsan yahay axaadiidta musnadka ah iyo shardigaas saxiixa ah waxa wato waa axaadiidta musnadka ah ee xabaanaada uu ka bilaabayo isaga ilaa nebiga gaarayso kuwaas waa kuwa kitaabka mawduuciisaba loo calaameeyey wuxuu marka qaala abu hurayre iyo tacliiq oo sidaa uu yidhaahdo kitaabka shuruuddiisa waxaan ku jirin bu ahaaniyatu makaawinu musanafin waxa la sanifo ka ugu horeeya fi saxiixi laga alifo saxiixi bay almujaradi la dhartiray can <coughs> hayrihi laga dhartiray saxiixulbukhaariyi uma muslimin uma saxiix muslimin muslim saxiixiisaa ku xiga marka wahumaa labadooda saxiixulbukhaariga iyo saxiix muslimka asaxulkutubi weeyaan kutub kuwa uu saxiixnimada badan bacda alqur'aani qur'aan kadib ayb iyagaas markaa liijmaaci alummati calaa dalika ummaddii baa ku ijmaacday sidaa ayb waalbukhaariyu labadoodana yaa horeeyo wuxuu leeyahay waalbukhaariyu bukhaari asaxuhumaa ay saxiixu lbukhaariyiba asaxuhumaa saxiixnaga badan wa akaruhumaa isaga ayaa badan fawaa'ida xagga faa'iidadana isaga ayaa ku badan wa qiila muslimun asaxu khilaafa ishaaraya marka culimmadii marka hadda masalada halkan uga hadlaya bukhaariga muslimka yaa horeeya bukhaarigaa horeeya uu leeyahay jumhuurtuna sidaasay qabaan culamaau bacdu culamaa almaqaariba maqaaribta culimmadooda qaar ka mida waxaa laga wariyey inay dhaheen ma jiro kitaab ka asaxsan muslim sidaasay dhaheen qaarkood <clears throat> oo bacdu shuyuukhi اlmaqrib yaa sidaa iyada marka iyaga markaa laga wariyey abu ali yani sida abu caliy oo kale cibaaradiisana waxay ahayd maa taxta adiimi الsamaa'i asaxu min kitaabi muslim samada hoosteeda ma jiro kitaab ka saxiixnimo badan muslim xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay asaxiyada iyo saxiixnimada kale laba ah hadda markuu leeyahay sidaan uu dhaayo ma jiro kitaab ka asaxsan muslim macnaheedu ma ahan muslim baa ugu saxiixsan kutubta kitaab la simanna ma jiri kara ma aha macnihiisu keliya uun marka asaxnimada ayuu diiday ee markaa uu ku dooday amaa yani isaga wax lamida kelmadan yani jumladan maa taxta adiimi sama ee sax min kitaabi muslim wuxuu leeyahay macnaheedu ma ahan muslim baa ugu asaxsan kutubta maba laga qaadanayaba kelmadda jumladan laga qaadanayninba macnaha isaga wax ka asaxsanuu diiday wax lamida horta waa jiraan hadday wax lamida jiraan marka isaga uguma asaxsana markaas yaa soo baxayso ayb ictibaarka marka iyagu ay u jeedaan ay leeyihiin muslimun asaxu ictibaarka iyagu yani ay leeyihiin wax ka asaxsan saxi muslim ma jiro waxaa lagu xambaaray oo culammada ay ku xambaareen xagga tartiibta iyo siyaaqa waana wax ka baxsan baabkan aan ka hadlayno nacam xagga yacni siyaaqaynta iyo qaabka axaadiista loo taxay muslim iyo bukhaari muslim ayaa ku horreeyay leeyihiin maxaa muslim markuu muqadamadiisii qoray dabadeed axaadiis unba isdabageliyey wax hadala iyo fiqhi iyo ma ownanba ku dhex darinba axaadiis buu isdhexgeliyey axaadiistiisana waa tartiibsan tahay kitaab kitaaba u tartiibiyey haddana iyadoo ay sidaa tahay wixii isku baaba dhan hal meelu ku qoran meel labaad kuma celceliya sida badan haddana alfaadda aada u ilaaliya muslim asaaniidda yani muslim sida u tartiibiyey bukhaari uma uunan tartiibinin wixii isku baaba hal meeluu ku dhigayaa dabadeed marka wixii ugu xoog badan oo hormarinaya kuwa dhexdhexaadka kuwa ugu daran dabadeed haddana buu sheegayaa kitaab isaga dhan ba aan sharax badan u baahnaynba waa muslim ayb saxiixa muslim xataa yani yani alfaadda addaha aada ugu dadaalaa waxaad ku arkaysaa inuu dhahayo xadaana abu بكر بن abi shayba وزهير بن حرب وعلي بن حجر qaala caliyun ahbarana waqaala alaakharaani xadaana buu leeyahay tartiibtu wuxuu ku qabaa yacni muslim cajiibuu ku leeyahay xataa alfaadaas waa ilaalinaa isaga bukhaari laakiin isagu sidaas ma aha tartiibtiisuna waxaa laga yaabaa inaan la fahminba xadiid wuxuu keenayaa baab adiga aadan u malaynaynin inuu soo gelayaba yacni waxaa weeyaan linuqtatin fiqhiyatin qof faqiih umbaa gara kara marka dhinaca marka tartiibta xaggeeda muslim baa ku leh iyada marka culamaa ulmaqaaribana macnahaasay u jeedaan baa leeyihi ee annagu tartiib kama hadlaynine asaxnimo iyo saxaanimaan ka hadlayna saxaanimada bukhaari laguma haysto taas laftirkeeda bukhaari waa loogu cudur daaray oo waxaa la leeyahay bukhaari laftirkiisa muslim wuxuu kaga horeeyaa xagga masaa-isha fiqiga bayaaninteeda muslim mas'ale fiqiga kuu bayaanin maayo isaga <clears throat> laakiin bukhaari maanta dhan abwaabtiisa taraajimta ku jirtaa laga faa'iidaysana ayb dhinacaasu isagana ka haystaa bukhaari waxaa kale loogu cudur daaray kitaabkan uu qoray safaruu ku qorayba intuu fariistay ma uunan allifin walidaalika isaga laftirkiisa wuxuu leeyahay rubba xadiiin samictuhu fi lkuufati katabtuhu fi lbasra waxaa laga yaabaa xadiid inaan ku maqlo kuufa oon basre ku qoro masar buu ku maqlayaa xadiidka markaasuu wuxuu ku qorayaa xijaaz marka isaga qoraalkiisa iyo xadiid werintii waa isdaba socdeen iyo rixladi fursad marka muslimna kitaabkiisa markuu qoraayey wuxuu ku qoray shuyuukhdiisa dhexdooda usuushii uu lahaa dhexdeeda gurigiisii buu ku qoray marka nin gurigiisii joogo kutubtiisii u taallo wixii ka ishkaal galana shuyuukhdiisii ay u joogaan abu zurca iyo abu xaatim iyo ay u joogaan de ismale marka tartiibtiisu isagu waa waa isaga markaa tartiibta xaggeeda aad buu ugu dadaali karaa laakiin middan kale sidaa ma ah iyado taasaa loogu cudur daaray bukhaarina ayb calaa kullin marka saxiixnimada bukhaari iyo muslim bukhaari baa ku haysto shantii macno oo aan u soo shardinnay saxiixa ayayna ugu haystaa xagga itisaalu sanad markii la yidhaha bukhaari baa ku haysto maxaa yeele bukhaari mucaasaro iyo liqaa buu shardina muslimna mucaasaro keliya ku kaaftoomaya midda labaad waxaa weeyaan cadliga cadaaladda iyo dabdiga rijaasha bukhaariga laga duray oo cadaaladooda ama dabdigooda wax laga sheegay iyo kuwa muslim uu la gooni noqdee la duray labalaabay ka badan yihiin kuwa bukhaari ila macnaha xadiidka saxiixa shuruuddiisii haddaan dib ugu laabanna bukhaari waa ku dhow kuna haysto ragga imaamu muslim uu la gooni noqday ee laga duray yanii jarxi uu ku dhacay labalaab waxay ka badan yihiin kuwa bukhaari laga duray macnahaas la qabso weliba ragga muslim laga duray uma badna shuyuukhdiisa ee waa man fawqa shuyuukhihi bukhaari ragga isaga wax laga sheegay waa shuyuukhdiisii waa ula mucaasarooday shuyuukhdaa marka uu la mucaasarooday bukhaari aqoon buu u leeyahay iyadu gaar ah weliba laakiin kuwan muslim kuwa oo la kulmayba ma aha xataa macnaha afaraad laadda waxaan sheegnay macnaa itisaali sanad cadli iyo dabi inuu bukhaari ku haysto macnaha afaraado cadamushuduud iyo cadamulcilla afar iyo shan axaadiidta la duray ee ama wax laga sheegay oo daara qudni iyo abu mascuudin idimashqi iyo abu caliyin aljayaani iyo ay asaaniiddooda ka hadhadleen marka la fiiriyo kuwa muslim iyo kuwa bukhaari labalaab kuwa muslimaa noqonaya marka macaanidii saxiixoo dhan marka yaa yaa haystana bukhaari baa haysta <clears throat> ayb sidaasaa marka uu ugu bukhaariga marka uu kaga horeeyaa muslimka wlbukhaariyu bukhaari asaxuhumaa weeyaan wa akaruhumaa ka ugu badan weeyaan fawaaidda xagga faa'iidada waqiila muslimun asaxu baa la yidhi cibaarada laakiin waqiila muslimun asaxuda waxay tahay nafyi ayaa ku jira oo maa taxta adiimi الsamaa'i asaxu min kitaabi muslim saas waay wayna kala duwan tahay in la yidhaha muslimun asaxu iyo maa taxta adiimi الsamaa'i iyo asaxu min kitaabi muslim laba xagga macnaha way ku kala duwan yihiin oo haddii la yidhaahdo maa bilbasrati aclamu min bishri bni lmufadal de macnaheedu maaha isagaa ugu cilmi badan lagama wado dad isaga la cilmi ah laga weyn yani baa laga waayey macnaheedu noqon mayso wsawaabu lwalu wasawaabu sida toosanna alwalu waaye wakhtasa muslimun bijamci duruqi اlxadiidi wakhtasa oo la gaar noqday muslimun wuxuu ku gaar noqday wakhtasa wuxuu ku gaar noqday muslimun muslim bijamci duruqi اlxadiidi xadiidka duruqdiisa ururinteeda fii makaanin lagu ururiyo hal meel hal meel in lagu ururiyo ayuu isaga ku caanbaxay kuna yani ku gaar noqday wixii isku baab ah hal meel buu ku keenayaa axaadiista duruqdeeda oo marka hore weliba wuxuu ka bilaabaa duruqda kuwa ugu xooga badan waa soo degaa marka tartiib tartiib rijaasha marka iqaadkau ka bilaaba saduuqu u imaanayaa marka ugu dambaysa kuwa wax laga sheegay gadaal u dhiganaya isaga walidaalika marka waxaad arkay dadku waxay u malaynayaan muslim inuu iska soo celcelinayo un xadiidku sidaas ma ahan la baabkan marka uu galo axaadiid yani asaaniidda ugu horeeya waa kuwa ugu xooga badan oo xadiidkooda uu saxiix bidaraja alculya kadib wuxuu keenayaa ziyaadaadu ku dardaraa marka matnigii hore ziyaadaad kuwiisa ah oo asaaniid kale ku yimid oo ku xijinaya calaa shardihi ah haddana saas u soo wadayaa marka khilaaf haddii uu jirana waa sheegayaa mararka qaar ayb marmarna waa goynayaa ziyaadaadka qaar kas ayuu u goynayaa buluqulmaraamka waa ku arkaysaa oo wuxuu ku leeyahay waxadafahaa muslimun amdan da ogoya nugto xadiidaa markaas ku jirtoo kale oo u jarjaraa intuu isnaadkii sheego ziyaadadii uu ka taga markaa waxaa aad ugu badan marka wa biisnaadihi intuu isnaad soo kaxeeyo miluhu naxwuhu wahaakada siyaabahaasoo kale uu yidhaahda marka isagu marka kitaabkaas muslimka isagaa issharxaya oo haddii baabka axaadiidtiisa aad si fiican u fiiriso waxaad arkaysaa marka isaga oo wax mujmal ku ahaa matnigii hore inuu halkan ku ku fasiraayo ziyaado fasirayso ama sanadkii hore sanad yacni ka hadlaya iyo waxyaabaha marka inuu tilmaamayo ayb marka kitaab qofkii aqoon badan sanaacada xadiidka ule waxaad arkaysaa inuu aad ugu dadaalayo jamcu duruqa wاhtasa muslimu muslim wuxuu la gooni noqday bijamci duruqi اlxadiidi xadiidka duruqdiisa ururinteeda iyo la goonino ayuu ku gooni noqday fii makaanin uu ku ururiyo walam yastawcibaa ma aynan eh, markaa mas'alu halkaa uga baxay ogow oo bukhaariya muslim mas'aladii ku saabsanayd halkaa kaga dhammaaday walam yastawcibaa ma aynan wada gaadhin oo ma aynan wada dhammaystirin bukhaari iyo muslim alsaxiixa xadiidka saxiixa ma aynan wada istiicaabinoo kulli ma aynan wada gaadhin walaltazamaahu mana aysan laasimsanin sidaas masaladan marka waxay tahay bukhaari iyo muslim marka maadaama ay laba saxiix laba kitaaboo saxiixa yihiin ma xadiid kastoo saxiix oo shuruuddii aan soo sheegnay laga helay miyay kitaabkooda ku qoreen maya labaduba kitaabkooda waa mukhtasar bukhaarigana waa mukhtasar muslimkuna waa mukhtasar say iyaguba tilmaameen muslim isaga laftirkiisa waa tilmaamayaa macnahaas muslim isaguna macnahaas waa tilmaamayaa bukhaarina waa tilmaamaya bal kitaabka bukhaari waxaa la yidhaha aلصaxiixu اlmusnad almukhtasar ayaaba la yidhahda muslimkuna meelo kitaabkiisa ka mid oo ku ishaaraada ou leeyahay intaa waxaan ku goynay oon ku xadafnay yacni dalaba lilikhtisaar annagoo ikhtisaar doonayno rabno haddii kale kitaabkaa laga dheeraan ahayuu leeyahay bal muqadamadooba ku sheegay imaamu muslim hadduu asaaniidda isticaabi lahay kitaabkaa dheeraa lahay markaa wuxuu leeyahay walam yastawcibaa ma aynan wada dhammaystirin asaxiixa saxiixa walaltasamaahu sidaana maba aynan laasimsanin oo shuruudooda marka sidaa kaba mid ahayn walaltasamaa mana aysan iltisaamin hu ayn isticaaba isticaab ma aynan iltisaamin inay wada gaaraan saxiixa dhammaantood ayb halkan marka culamada qaar baa waxay yidhaahdaan bukhaari iyo muslim xadiid saxiixa ah oo ka fakanaya ma jiro warkaas sawaab ma ah marka bal iyagii baan kitaabkooda yani axaadiid badanoo agtooda saxiix ka ah oo ay ka tageenaa jirto ikhtisaar dartii ay uga tageen walaltazamaahu mana aynan laasimsaninoo sidaa shuruuddoodaa maba ahaynba qiila waxaa la yidhi walam yafuthumaa kama teginba iyaga ila alqaliilu wax yar maane wax kale kama tegin wa unkira waa la inkiray haadaa kan ayb waa la inkirayo kitaabadooda yacni axaadiidta ku jirto tiradooda iyo axaadiidta saxiixa yaan isku midba ahayn oo aad markaa iyaga u kala badan weliba iyagu xataa saxiixa dhammaantiis inay soo saaraan maba aynan iltizaaminoo saxiix bidarajati alculyaa bay ku dadaaleen saxiix kaloo ay dhaafeen baa badan marka walidalika alimaam albukhaari axaadiid uu saxiixinayaa jirto haddana ownay saxiixiisa ku qorin marka saxiixa uu saxiixiisa ku qoraayo yaa wuxuu yahay mid uu aad u soo xulay ayb kaa laftirkiisana ikhtisaar buu ka sameeyey qiila waxaa la yidhi walam yanfuthumaa ma uunan ka tegin minhu yacni ay min asaxiixi saxiixa xaggiisa ila alqaliili wax yar unbaa ka tegay dhaafay wa unkira waa la inkiray haadaa waa la inkiray wsawaabu sida sawaabkana waxaa weeyaan anahu shaniye ana shana walxaala lam yafut usuula alhamsata lam yafut ma dhaafin alusuula alhamsata hantii yani shantii asal usuushii shanta ahaa ila alyasiiru wax yar unbaa dhaafay oo saxeix ah yani acnii waxaan u jeedaa usuusha shanta ah aلصaxiixayni wa abi daawuud wاtirmidiy wاnnasaa'i acnii waxaan u jeedaa asaxiixayni labada saxiix wa sunana abi daawuud watirmidiyi wa sunan atirmidiyi wanasaa-iyi wa sunan annasaa-iyi baan u jeedaa waqtigii alimaamu nawowi ibnu maajaha waa lagu dari jiray kutubu sita umahaatu sita ibnu maaja waa ku jiri jiray waqtigii alimaamu nawowi oo ashariif moxamed bnu jacfar alkataani risaala mustadraf wuxuu ku sheegayaa isaga ibnu maajaha qofkii ugu horreeyey ee shanta ku soo baxay marka isaga lix uga dhigay wuxuu ahaa abulfadl moxamed bnu daahir almaqdisi oo shuruud ulcayma iska leh nacam iyo kitaabkiisa la yidhaha adraaf lkutubi sitta adraaf lkutubi sitta ayuu wuxuu ku daray shantii ayuu u geeyey ibnu maajaha sunan ibnu maaja saasay marka lix ku noqdeen marka waqtigii alimaam nawowi ibnu maajaha lixna waa ku jiri jiray laakiin waqtiyadii isaga ka horreeyey intii qabla daahir ilmaqdisi kutubtu shan unbay usuululkhamsa la dhihi jiray saxiixulbukhaariga saxiixu muslimka sunan abi daawuud tirmidi nasaa'iga bes ibn maaja isaga laguma dari jiray bal alxaafid alcalaa'i iyo ragga ku daray marka cabdilwaaxid cabdilhani eh, ibn cabdilwaaxid almaqdisi iyo yaa ka mid ah ahaa umaatusita ibn maajaha kusoo daray oo lix uga dhigay shantan alimaam nawowi iyo alxaafid alcalaa'i iyo alxaafid ibnu xajar iyo iyagu waxay yidhaahdeen low jucila musnad daarimi saadisan lakaana awlaa iyagu xufaadan waxay leeyihiin musnadka daarimi in lix looga dhigaa habboonaan lahayday intii ibnu maaja looga dhigi lahaa musnad daarimi maxaa yeelay waxyaabo badanna isagu daciifkuna waa ku yaryahay oo sida ibnu maaja kale ma aha sidii fiqigana waa u qoraya xagga sixada iyo xagga horaynta iyana isagaa kaga haysto maxaa yeele <clears throat> cabdullahi bn cabdiraxmaan addarimi waa min shuyuukhi muslim iyo abu daawuud iyo ragga shanta marka inuu ugu baro eh, eh, daarimiga in lix looga dhigo ayay fadileen iyagu aimadan laakiin hadda kulle waxaa ku caan baxay ibnu maajah ibnu maajah marka culamadu waxay yidhaahdaan axaadiidta zawaa'idda ah ee uu kala gooni noqday bukhaari iyo muslim iyo abu daawud iyo tirmidi nasaa'i axaadiidta aanay werinin oo isagu uu la gooniga noqday siyaadaadka ah qaar baaba waxay yidhaahdeen wax saxiixa maba ku jiraan wax isagu uu la goonida noqday oo shanta kale aan ku jirin zawaa'id baa la yidhaahdaaye wax saxiix ka ah ma laha jumlo marka hadal waxaa jira mizi uu leeyahay ee uu tilmaamayo zawaa'idu ibni maaja inay daciif wada tahay laakiin hadalkaas waxaa lagu tawjiihinayaa axaadiidta ka hadli maayee rijaashuu ka hadlaa rijaasha oo isagu la goonida noqdo oo shanta kale aynan ka warinin haalibuhum waa daciif dacfigoodu daran yahay weliba amaa axaadiidta oo la goonida noqdo qaar badan baa saxiix u noqonayo bal alxaafid albuusiiri wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo almisbaaxu zajaaja fii zawaa ibni maaja misbaaxaas marka axaadiid badan oo saxiix uu ku yaalayaa jirta oo saxiix ah marka hadalkaa macnihiisu waxaa weeyaan zawaa'idu ibni maaja waa daciif marka la leeyahay waa rijaash oo isagu la gooniba noqday oo shanta ay aynan ka warinin kutubtana isaga ayaa ugu daciif badan sitada lixda marka masalada alimaam nawwi marka wuxuu leeyahay asawaabu anahu lam yafut اlusuula alhamsata lam yafut kama tegin alusuula usuushii alhamsata shanta ahayd in lam wax yar oo saxeixa unbaa ka tegay can saxiixayni wa sunana abi daawuuda wاtirmidiyi wاnasaa'iyi baan u jeedaa ayb wuxuu leeyahy shantan kitaab axaadiidta saxiixa ah oo iyagu dhaaftay waa yaryihiin sidaasna sawaab maaha laftirkeeda waa laga xoog badan yahay maxaa yeelay axaadiid badan oo waxaa jirto xaakim uu weriyey kuwo badanoo markaa yacni weliba uu istidraag ku samaynayey iyo musnad axmed axaadiis badan baa ku sugan oo lixdaba aanay werinin oo iyaguna saxeix ah marka adigu axaadiidta saxeixa ah way badan tahay oo iyagu ay ka tageen lixdan shanta ay ka tageen ayb allaahuma haddii la yidhaahdo saxiixa derajadiisu ay sarrayso ama wixii min muhimaati اlislaam ka mid ah haddii la yidhaha saxiixooda saxwa sidaana ujeedaana dhaci karto wa jumlatu maa fi اlbukhaariyi halkana marka baxi kaleo saxiixa ku saabsan wa jumlatu maa fi lbukhaariyi bukhaari dhexdiisa waxa ku sugan axaadiidta ku sugan jumladooda sabcatu aalaafin toddoba kun waaye iyo miataani laba boqol iyo hamsatun wa toddoba kun laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xadiian min xadiiin abilmukararati maca almukararati kuwa lasoo celceliyey ay ku jiraan wa bixadfilmukararati kuwa la celceliyey goyntoodana jumlada ku jirtay axaadiidta arbacatu aalaafin afar kun waa saxiixulbukhaariga wa muslimin wajumlatu maa fii muslimin ay maa fii saxiixi muslimin axaadiidta ku jirtaa yacnii jumladooda biisqaadi lmukarari mukararka <clears throat> rididdiisa lala qabo naxwu arbacati aalaafin afar kun oo kala halkan marka wuxuu faa'iideynayaa inta xadiiday ku jirta bukhaariga iyo muslimka awalan bukhaariga iyo muslimka axaadiidta ku jirta marka la tilmaamayo kow horta waa in la jamciyo riwaayaadka bukhaariga shaqo adag waayo shaqadaan kitaab inta lasoo qaato la yidhaahda maaha waa ku weyn karta marka ugu horeysa waxay u baahan tahay riwaayaadka saxiixulbukhaariga horta in la ogaado oo la jamciyo inta lasoo dhigto bukhaariga riwaayaadkiisa caanka ah saddex ilaa afaraa lagu sheegaa riwaayat alxamawi iyo riwaayada alfarabri maxamed ibni yuusuf alfarabri iyo riwaayatu xamaad ibni shaakir iyagaa laga kala qaatay marka waxaana aad arkaysa marka abudar alharawi iyo abu zayd almarwasi iyo asiili iyo kushmiihani iyo riwaayatu kariima iyo <clears throat> kulluhaa waxay gelayaan oo raggan unbay ka iyo asaniidooda ay gelaysaa riwaayaadkan marka iyagu way kala duwan yihiin marka qaar baa waxay ka maqan tahay laba boqol oo xadiid qaar ay ka maqan tahay tahayaa jira oo iyagu riwaayadooda aanay ku jirin marka in iyaga laysu geegeeyo tan maxaa ka maqan middan maxaa ka maqan in la yidhaahdo riwaayada loo badan yahay ninkan loo badan yahay ee bukhaari in badan ka qaatay saxiixiisa waa moxamed bnu yuusuf alfarabri ama alfarabri riwaayada isagaasa aad marka bukhaariga uga qaatay cardi iyo bandhig fara badanna dhowr jeerna marka ku dul akhriyey isaga marka riwaayadiisaasaa marka badan middaas marka marka <clears throat> marka laga hadlaayo ibnu xajar baa aad u taxriiriyey oo saariga muqadamada fatxulbaariga wuxuu ku leeyahay waqad xarartuhaa waan taxriiriyey fa balagad bilmukarari kuwa la soo celceliyey marka lagu daro la tiriyo celcelinta siwa almucallaqaati waalmutaabacaati mucallaqaad iyo mutaabacaad marka laga reebo waalmawquufaati cala asaxaabati iyo kuwa saxaabada ku joogo waalmaqduucaati can taabiciina kuwa taabiciinta maqbuuca ku ah faman bacdahum intaa marka waxaa dhan laga jaro waa inta musnadada ah mukararkana oo ku jiro acatu aalaafin sabcatu aalaafin wa alaaثumiatin ayb wa sabcatn wa tisciin toddoba kun saddex boqol sagaashan iyo toddoba waayo ayb oo sidaasu marka uu ku sheegay isagu inay tahay sabcatu aalaafin wa alaaimiatin wa sabcatin wa tisciin waa inaysan marka toddoba kun saddex boqol sagaashan iyo toddoba xadiid wa biduuni lmukarari mukararka marka laga reebo alfayni wa sitimiati wa xadiiayni intaa marka laga reebo waxaa weeyaan laba kun iyo markaa eh, شaن boqol laba kun waxaan ujeedaa lix boqol iyo laba xadiid laba kun lix boqol iyo laba xadiid intaa laga mukararkii marka layska gooyo laba kun lix boqol iyo laba xadiidu sheegay wa min atacaaliiqi tacaaliiqdana bukhaariga dhexdiisa waxaa ku jirta uu yidhi alfun wa alaaثumiatin waaxda wa arbacuuna kun iyo saddex boqol iyo afartan iyo kow xadiid waa tacliiq waas mucallaqaadka intooda badanna mucallaqaadkaas wuxuu leeyahay waaktaruhaa mukharajun fii usuulina fii usuuli mutuunihi mutuunta kitaabka ku jirta yay ku soo wada noqonaysaa intooda badan kuwa uunan dib ugu laabanina iyadoo mucallaqa keliya uu soo saarayna waa boqol iyo konton iyo sagaal xadiid waay mutaabacaadka iyo tambiihaadka ku jirana cala ikhtilaafi riwaayaati waa saddex boqol iyo siddeetan iyo afar isku usoo duuduub adigu inahaasu marka sheegay <clears throat> mukararkaa marka laga gooyo laba kun iyo wuxuu sheegay ayb laba kun iyo tadriibkii muxuu idin dhigaa idinka meeshaas wuu qoraya tadriiburaawiga sharxay ku taallaa wa biduuni lmukarari alfayni ay muxuu dhiga warka haraxa hoose haraxa hoose ayb wuxuu leeyahay halkan marka ayb wabiduuni lmukararati alfayni wahamsimiatin وخمسمائة وثلاثة عشر حديثا أي لبكن شن بقل سبح طبعا حديث طيب sidaasuu sheegay marka marka mukararka laga reebo ayb marka haddii saarigaa aad marka u dhigayo isaga wamuslimin wajumlatu ma fii saxiixi muslimin min alaxaadiidi biisqaadi lmukarari marka la rido naxwu arbacati aalaafin afar kun oo kale uma in marka muslim isagoo mukarar badan mabaleba mucallaqaad badanna male mucallaqaadkiisu ilaa afar iyo toban ay gaaraanba keliya laakiin bukhaariga waa midka kun meelaha gaaray ama boqolaal gaaro uma ina ziyaadata fi saxiixi tucrafu min asunani اlmuctamadati halkanna waa baxi kale axaadiidta saxiixa ah ee ila hore wuxuu usoo sheegay bukhaariga iyo muslimka iyagu ma aynan istiicaabin oo ma aynan wada gaarin axaadiidta saxeixa dhammaantood saxiix kale oo waxaa jira marka iyagu aynan werinin xaggee laga helaa marka saxeixaas tee loo doona <clears throat> wuxuu leeyahay marka uma ina ziyaadata ziyaadada fi saxiixi <clears throat> xadiidka saxiixa dhexdiisa ku dhacayso tucrafu waa la gartaa oo waa la aqoonsadaa min asunani sunanka xaggooda ayaa laga gartaa sunankeeda almuctamadati la cuskanayo ka sunani abi daawuuda watirmidiyi wاlnasaa'iyi wabni khusaymata saxiixiisa oo kale wadaara qudniyi oo kale walxaakimi iyo wlbayhaqiyi iyo wagayrihaa kutubtaa keyrkood mansuusan iyadoo la cadeeyey isagoo la caddeeyey markaa calaa sixatihi sixadiisa iyadoo la caddeeyey imaam uu caddeeyey <clears throat> walaa yakfii kumana filna wujuuduhu helitaankiisa fiiha in laga dhexhelo yacnii kutubtaa dhexdeeda laga helo ilaa fii kitaabi man qof kitaabkii mooyaane dhexdiis in laga helo sharada shardiyey aliqtisaara gaabsyacnii ku koobnaan ama ku koobnaansho ama gaabsasho cala saxiixi oo ku gaabsanaya qofkii shardhistay ma ahani allah wuxuu tilmaamayaa xadiidka saxiixa ah bukhaari iyo muslim <clears throat> uu dhaafsiisan yahay oo iyagu ma aynan istiicaabinoo ma aynan koobin xaggee marka laga helaa waayo saxiixa xaggee loo doonayaa bukhaari iyo muslim ka baxsan wuxuu ku leeyahay waxaa loo doonanayaa kutubtan abu daawuudka sunankiisa iyo tirmidiga iyo nasaa'iga iyo ibnu khusaymaha iyo daara qudniga iyo xaakimka mustadragiisa iyo sunanka bayhaq iyo meelaha baa loo doonayaa <clears throat> laakiin waa in la cabbeeyaa sixadiisa waa inay marka eh, sixada in la cabbeeyaa <clears throat> oo keliya kitaabadaasaan ku arkay kuma filna saasuu leeyahay ilaa kitaabahan hadda uu soo sheegay laba noocay isugu jiraan kutub iyagu aan shardinin saxiix mooyaane wax kale inaynan warinaynin kuwa aan shardigaas gelin haddee kuwaas xadiid kastood ku aragtaa saxiix ma aha abu daa'uudkaa ka mida tirmidiga nasaa'iga iyadu ma aynan hardisanin iyadu ma aynan shardisanin saxiix mooyaane wax kale inaynan keenin shardi kuma aynan keenin taas ee sidaa darteed marka meeshaasaan ku arkay waa saxiix la dhihi maayo kuwana iyagu waxay shardisteen inaynan kitaabkaas ku qorin ilaa maa saxa cindahum waxaa ka mida ah saxiix ibni khuseyme oo kale iyo xaakim mustadragiisa iyo kuayaalkaasaa ka mida ah. marka sheekh wuxuu ku leeyahay xadiidka saxiixa waxaa loo raadinayaa oo loo raajacayaa kutubahan walaa yakfii kumana filna yacnii xadiidka saxiixa ah wujuuduhu helitaankiisa keliya kuma filna fiiha fii hadihi lkutubi kutubtan dhexdooda in laga helo keliya kuma filna ilaa fii kitaabi man qof kitaabkii dhexdii in laga hela mooyaane qofkaa oo sharadda shardhistay aliqtisaara ku koobnaan cala saxiixi lagu koobnaado inuu ku koobnaanayo ku gaabsanayo saxiixa qof isagu sidaa shardhistay ma ahani sida saxiixu ibni khuseymaha oo kale iyo saxiixu ibni xibbaanka iyo akaa oo iyaga kuwaas marka wax allaale wixii ibnu khuseyme saxiixiisa ku sugan waa saxiix miyaa la leeyahayna maya waxaa la dhahayaa saxaxahu ibnu khuseymaa la leeyahay wasaxaxahu ibnu xibbaan kuwaa sidaa unbaa um la dhahaya laakiin waa in baxi lagu sameeyo oo la baara maxaa maxaana iyagu laguma ijmaacin bukhaariga iyo muslimku waa lagu ijmaacay iyaga laakiin maa siwaahumaa waa jiraan rag shardhiyey an laa yadkuruu inaynan xusin kitaabkooda ilaa maa saxa laakiin waa cindahum iyaga agtooda waa cindahum iyaga agtooda oo ijmaac ma jiro waad dhihi kartaa marka xadiidka haddaad kitaabadaas ku aragto saxiixun cinda ibni khusayma ama saxaxahu ibnu khusayma ow ibnu xibaan iyo sidaas oo kale waad dhihi kartaa hadhowna marka bitaxqiiq marka taxqiiqa loo laabto way dhici kartaa iyay agtooda inay saxiix ka tahay laakiin fii nafsi اlamri markaa daciif inuu yahay naam baabkan marka jumladan iyada marka faa'iidada ama mas'aladaas yuu kaga hadlay kutubahan marka abu daauudku waa sunan tirmidigu waa sunan nasaa waa sunan fiqyaanay u qoran yihiin ibnu khusaymaha isagu wax yar ayaaba ka dabcaysanaa qaalibkiisu waa masduud <clears throat> ayb xataa juska cibaadaadka maga dhammaystirna xataa ayb waana kitaab aada u faa'iido badan waa isaga marka fiqina waa ku jira oo abwaabta uu baabaysanaya tabwiidkiisa tabwiid fiqhi ah ah ibn khusayma kitaabkiisa <clears throat> daara isagu waa sunan oo tartiib fiqiga buu ku qoran yahay axaadiidta marka waa cilaynayaa wixii siyaadaadka uu ka hadlaa xaakim isaga kitaabkiisa waa mustadrag meel kale kaga hadli doonaa halkaasaan u daynaynaa bayhaqi sunankiisa isagu wuxuu daba joogaa mukhtasaru lmusani musani mukhtasarkiisa oo madhabka alimaamu shaafici iyo fiqiga shaafici laga warinaayo isaga loo cuskado <clears throat> musani ardaygii shaafici buu ahaa isagaa marka ka wariyey fiqigan iyo cilmigan imaamu shaafici kaasaana hadda aad caan u ahban kutubtaan shaaficiyada dhammaantood isaga unbay u laabaneen <clears throat> mukhtasar kale ayaa jiro mukhtasaru lbuwaydi la yidhaahdo oo isagana buwaydi waa tilmiid ulimaam shaafici waana ninka isaga weliba shaafici bedelay oo xalqadii markuu shaafici ka tegey buweydi baa fadhiistay oo imaamku markaa uu u dardaarmay kitaabkan marka sunan albayhaqi sunan اlkubraa mukhtasarkaas musaniga fiqigaas adiladiisa ayuu kitaabkan uu raacay walidaalika kitaab aad u muhiima ah waayo ninka faqiiha ah ee shaaficiga ahna kama maarmaayo kitaabkaasna ah. maxaa yeelay waa cuddadii uu cuskanayay halkaas yacni madabka shaaficiga adilada uu ku dhisan yahay sida badan waxa ka hadlaya waa kitaabkaasna ah marka kitaabka adiladii madhabka u laabanayay aad baa looga faa'iidaa <clears throat> adilada qolooyinka kale laftirkoodana wuxuu ku samaynayaa marka wuu ka jawaabayaa wixii saxiixa iyo wixii daciif waxa ah uu ka hadlay <clears throat> marka mawsuuco dhan waa dhan oo qofka shaaficiga aanu ka maarmaynin wagayrihaa iyo kutubtaa qayrkood mansuusan calaa sixatihi walaa yakfii kuma filna ayb fii sixatihi yacni xadiidka sixadiisa kuma filna wujuuduhu in laga helo celitaankiisa oo fiiha kutubtan dhexdooda in laga helo kuma filna ilaa fii kitaabin ilaa fii kitaabi man qof kitaabkiis ma ahane sharada shardiye aliktisaara ku gaabsasho cala saxiixa uu ku gaabsanayo wactama alxaakimu bidabdi zaa'idi calayhimaa mas'alo kale u xaakim kitaabkiisa uga hadla halkan oo mustadraga la yidhaahdo wactanaa wuxuu isku kallifay isku mashaqeeyey alxaakimu xaakim abu cabdillaahi ibn اlbayic alxaakim se wuxuu isku kallifay uu ku dadaalay bibabdi zaa'idi zaa'idka inuu dabdiyo calayhimaa cala saxiixayni yacni saxiixulbukhaariga iyo saxiixu muslimka axaadiidta aanay iyagu werinin laakiin rijaashoodii iyagu ay ka warin jireen ay werinayaan maanta marka fahm mustadraga xaakim maadada uu ku socdo maadada uu ku socdaa waxay tahay isaga wuxuu dabagelayaa axaadiid saxiixulbukhaariga aan ku jirin saxiixu muslimkana aan ku jirin laakiin sanadkooda iyo rijaasha warinaysaa ay yihiin rijaashii bukhaari iyo muslim marka waa midda uu leeyahay calaa shardi albukhaariyi wa muslim kan la dhahayo yacnii waxay ahayd iyagu inay soo saaraan axaadiidtani waxay ahayd inay bukhaari iyo muslim soo saaraan marka waxaa dhici karta inay iyagu asbaab un uga tageen ay ka mid tahay kitaabka inuu la dheeraaday waxyaabaha inay kaga iskaga daayeen amaba inay nugto un iskaga daayeen marka isaga wuxuu dabagelaya axaadiidtaas waa soo bixinaa marka waa axaadiid saxiixulbukhaariga iyo saxiix muslimka aan ku oolin laakiin rijaashoodii lagu warinayo walidaalika kitaabka ciwaankiisa waxaa la yidhaahdaa almustadrak cala asaxiixayn aa la almustadrak marka maxay tahay marka waa ka dabatag waa kii looga dabategaayey bukhaariga iyo muslimka looga dabategaya marka wuxuu ka wadaa wixii iyagu aanay werinin baa laga dabageynayaa marka maadada marka mustadragu saas kitaabkan marka culimmadu aaday uga hadleen waana isku qabsadeen in badan qaar israafay ku sameeyeen yani guluwi oo waxay yidhaahdeen wax xadiid ah oo kitaabkaas ku jiro oo shuruudii loo dejiyey ee mustadrag noqon karaan maba jiraani imaa axaadiid bukhaariga iyo muslimka ku sugan oo isaga uu soo celiyey halkaas imaa axaadiid aan shuruuddoodaba waafaqaynin iyo isugu jiraan markaa qaar waxay yidhaahdeen maba jiraba hal xadiis oo isaga u saafigaroobaya xataa ma leh warkaas markaa alimaamu dahabi wuxuu leeyahay waa huluwi saxna ma aha bal axaadiis badan baa isaga u saafigaroobayso ayb qolana waxay yidhaahdeen allaale wuxuu kitaabkaa ku jira waa mustadrago waa sax sidaasna ma ahno marka sawaabku waxaa weeyaan axaadiidta mustadraga ku jirto waxay isugu jirtaa saddex nooc nooc shuruudii isaga uu u dejiyey waafaqay waana jumlo badan nooc bukhaari iyo muslim axaadiid ku jirto oo mustadragiina uu ku dhex qoray de noocaas waxay ahayd inaanba meesha lasoo gelinin waa taxsiilulxaasil waxaana laga kitaabbadii bayba ku jiraan bukhaari iyo muslimkii maxaalkan loo soo gelina iyaga wahmi ahaanuu marka usoo soo geliyey isagaa sidaa u moodeyn nooca saddexaad waa nooc isagu ijtihaadkiisu la noqotay calaa shardi اlbukhaariyi wa muslim inay tahay aanna ahayn way axaadiidtan la yaab kale uu ku soo daray waxaa ka mid a ah xadiidkan ay leeyihiin fatalaqaa aadamu min rabbihi kelimaat la leeyahay aadam markii uu dembiga galay ee geedda uu cunay wuxuu ku tawasulay nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu werinayo cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam yaa xadiidka warinaya sanadkiisa ku jiro xaakim wuxuu leeyahay saxiixun calaa shardi shaykhayn see calaa shardi shaykhayn ay ku tahay cabdiraxmaan ibnu zayd bni aslam rijaalu shaykhayn maba ahan dhan waa daciif xagga xadiid walidaalika alxaafid ibnu xajar iyo imaamu dahabi iyo bal baailunay dhaheen bal baailun baailba matnigan soo ma garanin bal waxyaabaha layaab kale waxaa ka mida ah, isaga laftirkiisa xaakim cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslamka wuxuu ku daray kitaabkiisa kitaabu ducafaa la yidhaahdo ayuu ku soo dhex daray oo ninkan waxa uu yidhi raggan intuu soo taxay ayaa waxa uu yidhi ma bannaana in xadiid laga weriyo dadkaasna ayb haddana wuxuu laaziminayaa calaa shardi shaykhayn marka weearkaasoo kale layaabna ku jira wax aan shardigii bukhaari iyo walaa midkii muslim midna aan u laazimaynin bal walaa shardi saxoox aan laga helaynin baa ku jira walidaalika marka in aad la isaga fiiriyo kitaabka marka waxaa talkhiis ku sameeyey oo soo koobay axaadiidkiisa xukumay imaamu dahabi talkhiisu lmustadraj ayaa la yidhaha kitaabkaas ayb marka walidaalika in badan waxaad arkaysaan saxaxahu alxaakim wa waafaqahu dahabiy talkhiiska waa marka ugu waafaqay ayb marmarna wuxuu leeyahay maya waxaa badan marka marmar uu dhahayo qaala alxaakimu saxiixu isaga marka wuxuu leeyahay kalla marmar waqaala alimaamu dahabiyu kalla maya saxaaba inuu yahay iska daaye ma aha ayb marar badan marka aad buu u tacliiqiyaa xaakim marka saddexdaa qaybood baa marka mustadragiis u qaybsamaa marka ibnu xajarna wuxuu leeyahay markii dambe xaakim wuxuu bilaabay inuu kitaabka dib u saxo kitaabkii marka ilaa saddex meelooda meel waa saxay saddex meeloodoo meel uu saxay ulikaas marka wuxuu leeyahay qaladka iyo owhaamta waa ku yartahay labadii dambe intoonan gaarinna ikhtaramathu lmaniyatu geeridii ayaa goosatayo waa dhintay markaa inta marka isku habaysan ee saddexda yacni markaa ulikaas ah nadiif ah inta dambena waa intii uu u socoyeynayso xawa walidaalika kitaabkan marka ifraad iyo tafriid inaan lagu samaynin waaye qofka ka faa'iidaysanayana waa inuu talkhiiska dahabi iyo kutubaha marka ahlucilmiga uu kula socdo xaakim marka isagu kitaabkiisu sidaas weeyaan mustadaragiisa taas halkan marka ka tilmaamaya waactana alxaakimu xaakim wuxuu isku mashquuliyey bibadi zaa'idi inuu badiyo calayhimaa cala saxiixayni korkooda zaa'idka ku ah wahuwa xaakimna mutasaahilun weeyaan mid mutasaahil ah oo sixada yacnii istidraagga waxa shuruuda ku tasaahulo famaa saxaxahu wixii uu saxiix yeelo walam najid aanan helin fiihi kaa dhexdiisa ligayrihi aanan u helin ayrkii oo min almuctamadiyiina kuwa la cuskala ah taصxiixan aanaan uga helin walaa tadciifan aanaan uga helin xakamnaa waxaanu xukumaynaa biannahu xasanun inuu yahay ilaa an yadhara inay muuqanayso fiihi dhexdiisa cilatun cilla inay muuqanayso ma ahane cillada oo tuujibu keenayso oo waajibinayso dacfahu xadiikan yani marka xadiidka daciifnimadiisa marka jumladan dambe sharaxeeda casharka dambaan u daynayna wbilahi towfiiq wsal allah wslam cala nabiyina muxamed wala ali sabi slm